شريعتنا المنارات والمثال ومشكاة الهدايات والكمال هي الحق الذي زهق الداياجي وباء بخزيه الكفر المذال ففسطاط بها الإيمان يعلو وفسطاط به هاج الضلال assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaantiinbaa meel walbood joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeena toddobaadka iyo codkan saarta oo aad uga barateen idaacaddeenna maalin walbo jimcaha waa maalinnimo jimcaha bisha hijriduna waa shan iyo tobanka bisha rajab kun afar boqol iyo afartanka kuna beegan labiyo labaatanka bisha maarso ee labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad si toosa inogala socon kartaan bartaan ku leenahay internetka ee ah codkan saarta blogsport com iyo sidoo kale janaaladeenna telegramka facebooka youtubeka iyo twitterka barnaamijkeena toddobaadkan waxaad ku dhegaysan doontaan hadduu aad la idmo wararka iyo falankaynta wargeyska ee toddobaadkan ka soo baxay khilaafada islaamiga iyo wararka caalamka kuwoodii ugu door koroonaa ee toddobaadkan sidoo kale barnaamijkeenna toddobaadkan walaalayaal waxaan ku soo qaadan doonaa waraysi aan la yeelanay abu shucayb oo falanqayn ka bixin doona kelimadii afhayeenka dowladda islaamiga sheekh abuxasan almuhaajir ee toddobaadkan ka soo baxday mu'asasada alfurqaan waxaana inoogu xigi doonto xubintii taariikhda shuhadada oo aan toddobaadkan ku soo qaadan doono abu caadil beri assaalixi alkuweyti allah ka aqbale dabeetana waxaa inoo raaci doona xubintii xaqdoon qaybta ugu dambeysa barnaamijkeenana waxaad ku dhagaysan doontaan dhiirigelin kooban oo uu muslimiinta usoo jeed jeedinayo afhayeenka khilaafada islaamiga sheekh abu xasan almuhaajir allah xifdiye soo saaraha barnaamijkeena waa walaalkan abudijana somaal daadihintana waxaa igala qayb qaadan doonaa walaalahay jaabir ibnu khilaafa abu xafsa abu shucayb bin hamar iyo faazuul dhanka farsamaduna hadda waa macalinka والكمال هي الحق الذي زاق الدياجي وباء بخزيه الكفر المذال أصول الدين تزهر بعد يبس وقام العمل وانتظم المجال فبادر يا أخي وادفع زكاة بها الأموال تزكو والغلال هدين كبل نورا ليالتي كوبك هول قلد حبد دولة إسلامي اي كفولين دمان دلوينا خلافة إسلامي الله فلي جي سياشة خلافة إسلامي يا تضبع تنفولي كوبي كنتن هول قلو او اي لبك سنين عدو قال لي هول قلدنا يا وحال لغو wuxuu naafeeyey laba boqol iyo saddex iyo toban askari oo kale ahaa boqol iyo lix iyo toban murtadiin laba iyo toban raafido afar iyo labaatan nuseeriyiin ka tirsan ciidanka bashaar iyo toddobiyo konton saliibiyiin sidoo kale howlgalladan ayaa lagu dilay afar saraakiil iyo hogaamiyaal isugu jira allah ayaa ku mahadsan oo aadna weydiisanaynaa inuu naarta jahaname ka waraabiyo sidoo kale howlgalladan ayaa waxaa lagu gubay laba isugu jira beero iyo guri ay lahaayeen cadowga alle sidoo kale howlgalladan ayaa waxaa lagu burburiyey kob iyo labaatan gabaarida nooca dagaalka ah kuwaasoo kala ahaa laba gabaarida nooca foby foga loo yaqaan iyo saddex taangiyo iyo lix iyo toban gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee dagaalka allah ayaa ku mahadsan haddaan eegno saddexda wilaayo ee ugu howlgalka badnaa allah fadligii toddobaadkan kaalinta koowaad waxaa gashay wilaayada islaamiga shaam waxaa ku xigtay wilaayada bariga aasiya kaalinta saddexaadna waxaa gashay wilaayada islaamiga ciraaq allah ayaana ku mahadsan toddobaadkan wilaayada islaamiga soomaaliya ayaa gashay kaalinta lixaad ee wilaayooyinka ugu howlgallada badan ee dowladda islaamiga allah ayaana ku mahadsan haatanna dhankaas iyo dhulweynaha shaam gaar ahaan wilaayada islaamiga ximsi ciidamada geesiyaasha khilaafada islaamiga oo allah kaashanaya ayaa dabin u dhigay kolonyo askar oo isugu jiray iyo xoogada saliibiyiinta xukuumadda moscow iyo askar ka tirsan ciidanka shiicada bashaar al asad waxaana halkaa loogaga dilay sagaal iyo labaatan askari allah ayaana ku mahadsan xafiiska warbaahinta wilaayada islaamiga ximsi oo waraysi siiyey wargeyska toddobaadlaha ah ee annaba ayaa sheegay in maalinnimadii isniintii tobankii bisha rajab kun ay xoogaga dowlada islaamiga dabin u dhigeen kolonyo isugu jirtay ciidamada ruushka iyo kuwa nuseeriyiinta xilli ay ku socdaaligeen baadiyaha deegaanka suqnaa ee wilaayada ximsi allah fidligii halkaa murtadiinta iyo ciidanka khilaafada waxaa ku dhex maray dagaal qaatay muddo saacado ah oo laysu weydaarsaday hubabka noocyadiisa kala duwan allah fidligii ciidanka khilaafada islaamiga waxaa u suura gashay askari oo waddanka ruushka u dhashay iyo sagaal iyo toban shiicada bashaar ay bakhti kaga tagaan goobta sidoo kale xoogaga khilaafada ayaa soo haniimaystay hub iyo saanad militari allah ayaa ku mahadsan dhanka kale ciidanka khilaafada ayaa dabin u dhigay askar ka tirsan xukuumad shiiceedka damishk xilli ay ku socdaalayeen gobolka sukra ee dhacda koonfurta tadamur waxaana halkaa murtadiinta loogaga dilay afar askari halka gaari ay siteenna laga soo khaniimaystay allah ayaa ku mahadsan walaalayaal haatanaan idinku wareejiyo walaalkeen jaabir ibnu khilaafa oo inoo soo jeedinaya wararka qaybihiisii kale دولتي باقية للعدا رامية جندها يهتفون إنها باقية دولتي باقية للعدى رامية جندها يهتفون إنها باقية نهجها لا يبيد نورها يستزيد من إله مجيد للدجا ماحية غيثها كالسحاب يمطر بالحراب في جموع الكلاب والعيد الغاوية bal aan aadno dhankaasi Khoraasaan Allah fadhigiis ciidanka khilaafada islaamiga ayaa isbuucan dilay lixdan iyo sideed ka tirsan shiicada iyo xukuumadda Kaabul gudaha Afghanistan allah fadligiis maalinnimadii khamiista toddobada rajab ciidanka dowladda islaamiga ayaa silsilada miinooyin la eegtay askar ka tirsan xukuumadda Kaabul xilli ay ku sugnaayeen gudaha Nanjahar waxaana halkaa murtadiinta ugu baktiyey afar askari dhanka kale ciidamada amniyaadka dowladda islaamiga ayaa galabnimadii jimcaha silsilada miinooyin ku xabaalay isbaaro ay lahaayeen xukuumadda makhaarsaarka kaabul allaha fadligiisa halkaa waxaa murtadiinta bakhti iyo dhaawac ugu noqday tiro askara allah ayaa ku mahadsan haatan warar deg deg oo kusoo dhacaya istuudiyaha idaacadda codka ansaarta warar naga soo gaaraya wilaayada islaamiga khurasaan ayaa sheegaya in ciidamada dowladda islaamiga oo allaah kaashanaya ay waaberigii saaki saddex miino ay ku qarxiyeen macbad ay shiicada raafidada ku lahaayeen gudaha gobolka kartah sakhaa ee kaabul allah fadligiisa waxaa halka mushrikiinta bakhti iyo dhaawac ugu noqday konton ruux الله إياكم هاتسان بل هاتم ولاية إسلامية صوماليا الله فضلي اسم لتريا نهاية الدولة دا إسلامية هيا دمشي ودابع وقيست لحسكري أو كترسان على الأوس دولة فدرال كأه إفرماجو الله فضلي اسم لنما ذي جمعة سدي درجة بعيدة مدى دولة دا إسلامية ولاية صوماليا أيا من النوع دركا لقو أسلا اكتقاري أي ستين murtadiin ka tirsan xukuumadda soomaaliya xilli ay ku socdaalayeen gudaha suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn caasimada muqdisho dhanka kale ciidamada khilaafada ayaa dhaawac u geystay saddex askari xildhibaano kula kacday gaari ay siteen daafaha suuqa bakaaraha allah ayaa ku mahadsan sidoo kale hamiyaadka khilaafada ayaa dilay askari ka tirsan calal wuusta farmaajo xilli uu ku sugnaa suuqa bagaashka ee magaalada afgooye xukuumadda farmaaji iyo dabadhalafyadeeda waxaan leenahay maalumuhu waa bilaaw insha allah waadna arki doontaan weerarada geesiyaasha khilaafada islaamiga insha allah haatanna dhankaas iyo bariga aasiya gaar ahaan filibiin allah fadligiisa ciidamada khilaafada ayaa dhimasho iyo dhaawac u geystay konton askari oo ka tirsan saliibiyiinta filibiin dagaalo ku dhex maray ayaga iyo ciidanka khilaafada gudaha wilaayada allah fadligiis ciidanka xoogaga dowladda islaamiga ayaa iska caabiyey weerar nafla carinimo ah oo ay soo qaadeen ciidanka salibiyiinta filibiin kuwaasoo doonaya in ay afkooda ku damiyaan nuurka allah fadligiis xoogaga dowladda Islaamiga oo Allah kaashanaya ayaa weerarka iska caabiyey halkaasna murtadiinta waxaa bakhti dhaawac ugu noqday conton askari. Allah waxaan ka baryaynaa in uu mujaahidiin mahadsanidkaasi waxa uu ahaa walaalkeen jaabir ibnu khilaafa oo inoo akhrinayay qeybihii dambe ee wararka dowladda islaamiga haatana walaalyaal aan idinku wareejiyo walaalkeen abuu xafsa oo inoo haya wararkii caalamka kuwoodii ugu doorkaroon كانت دولة دولة الإسلام هنا جنودك يا شيخنا البغدادي كالسيوف مسلولة بالرفيدين والشام بايعناك على الموت وامددنا الآيادي باقية بإذن الله دولتنا يا كرام والله ينصرها من شرور الأوغادي سر يلا بنا نحو العز aad baad u mahadsan tahay walaal abu zayd aan ku bilowno dhankaas iyo maraykanka maalinnimadii talaadada ahayd wasaaradda arrimaha dibadda xukuumad gaaleedka washington ayaa baahisay in wasiirka arrimaha dibadda maraykanka yuhuud macbamboy in uu safar afar maalin qaadanaya uu ku mari doono bariga dhexe bamboy ayaa safarkiisa ku mari doona saddex dal oo dhaca bariga dhexe kuwaasoo kale ah dowladda yuhuudda ee fadhigoodu yahay talaabiib iyo kuweyt iyo xukuumadda lubnaan waxaa intaasi sii dheer in mak bamboy uu gudaha talaabiib kula kulmi doono mas-uuliyiin ka socda dalka griiga iyo talyaaniga sida ay sheegtay wasaaradda yuhuudeedka arrimaha dibadda maraykanka damboy ayaa ujeedka socodkiisa ay tahay in uu xoojiyo calaaqaadka u dhexeeya saddexdan dal hadday ahaan lahayd mid dhaqaale iyo mid military sidoo kale ayna meel uga soo wada jeesan lahaayeen xukuumad shiiceedka dahraan wasaaradda ayaa intaasi raacisay in saddex dal ay muhiim weyn u yihiin mandiqada bariga dhexe balse xaqiiqda ayaa taa ka fog bomboy ayaa u socda in uu aas-aaso isbahaysi weyn kuwaasoo degan mandiqada bariga dhexe si uu hadduu maraykanka ka baxo syriya uu u geeyo halkaasna ay u buuxiyaan booskii washington halkaasna ay kasii wadaan dagaalka ka dhanka islaamka iyo dowladda uu khaliifka khaliifka u yahay amiirulmuuminiin abubakar albakdaadi allaha dhowre bal haatana dhankaasi ciraaq ah, gaar ahaan gobolka naynaba horaa waxaa loo yiri labadi xaq daro ku heshiisa xaqa isku dira wararka naga soo gaaraya gobolka naynaba gaar ahaan sinjaar ayaa sheegaya in malinimadii talaadada ahayd xooga ka tirsan murtadiinta b k kda b k k da ciraaq ay weerar ku qaadeen gaari siday askar ka tirsan ciidanka ciraaq halkaasna lagu dilay tiro ka tirsan askarta ciraaqiyiinta weerar dheeraada kasoo baxaya bakhdad ayaa sheegaya in maalin ka hor xoogaga kurdiyiinta b k k ay weerar ku qaadeen saldhigay ciidanka ciraaqiyiinta ku lahayeen xaafadda sinjaar enaynaba halkaas oo ay joogeen guutada toddobaatan iyo labaad ee ka howlgala mosil halkaas oo labada dhinac waxay ku dhex maray dagaal kooban oo dhaliyay khasaaro naf iyo maal isku jira sida ay sheegayaan weerar maxali ah dhanka shiicada waxaa laga dilay laba askari halka b k kedana meesha uga baktiday shan askari dhaawac ayaa intaasi kasii badan welina kama soo bixin wax faahfaahinna labada garab labada koox ayaa ahaa awal kuwa ku midaysan la dagaalanka dowladda islaamka waxaana lagu xasuustaa macrakadii mosil taas oo ay labada dhinac ku waayeen saraakiil iyo ciidan aan ka yarayn afartan kun oo askari anaguna waxaan leenahay maalmuhu way isbedelayaan balanteennuna waa saaxada haatanna bal aan u laabano dhankaas iyo washington la taliyaha yuhuud trump gaal john putin ayaa sheegaya in xilli waraysi uu siinayay wakaalada wararka a b c news ee laga leeyahay dalka maraykanka in weli uusan dhammaan khatarta dowladda islaamka ee ay ku hayso caalamka waase uu hadalka u dhigay ayna qariib tahay in lasoo afjaro khatartaasi bultin ayaa intaasi sii raaciyay in ay jiraan askar aada u tira badan kuwaasoo taabacsan xoogaga quwadda dowladda islaamka kuwaasoo ku kala baxsan ciraaq iyo shaam iyo daafaca caalamka yuhuud trump ayaa lixdii febraayo baahiyey in boqolkiiba boqol lasoo la soo celiyey dhammaan dhulweynihii ay ka talinayeen dowladda islaamka hadalka kasoo yeeray axmaqa casrigan ayaa la hordhigay john putin john ayaa dhaliilay hadalka trump ee sheegaya in hadalkaasi uu xaqiiqda ka fog yahay john putin ayaa waraysigiisa kusoo gabagabeeyey khatarta dowladda islaamka weli maysan dhammaan waana qariib in khatartaasi lasoo afjaro mahadsanid abu xabsa walaalayaal haatanna kusoo dhowaada barnaamijkeenii waraysiga زالوا ناشرا نور الهدى بغداد قامت واستفاق الشام بغداد قامت واستفاق الشام هذا الطريق وهذه الأعلام فاصدع بأمرك إنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته akhi abuuseyd aad ayaad umahadsantahay kusoo dhawow barnaamijka iyo istuudiyaha warbaahinta codkan saarta marka hore waxaad faahfaahin naga siisaa kelimadii sheekh abuuxasan almuhaajiri allah xifdiye marka hore akhi jasaak allah bacda codkaan saarta ilaahay juudigan ha barakeeyo hana idinka ajirsiyo haddaanu gudagalo su-aasha sheekh sheekha kelimadiisa waxay ahayd mid aad u qiimo badan meelo badanna taabanaysa waxaana kusoo aaday wakhti xasaasi oo loo baahan lana sugaa marka hore intaan kelimadii la gudagelin ciwaankeedu ah sadaq allah fa sadaqa wuu sheekha kasoo qaatay xadiiska nebiga sala allahu caleyh wasalam badanaa waxaad arkaysaa kelimaadka madaxda khilaafada ciwaankooda aayad mise xadiid ayay ku soo qaataan waxayna ummadda halkaas u bidhaaminaya ama u sheegayaan ina hadalkooda mise ficilkooda ay ku dhisan tahay ama ay ku qotato kitaabka alle sunnada rasuulka sala allahu caleh wasalam kelimo inteeda hore sheekha wuxuu muslimiinta ku buuriyey jihaadka iyo fadligiisa sidoo kale wuxuu si kulol uga hadlay guusha khiyaariga ee dowladda saliibiyadda maraykanka iyo taxaaluf beelaadka ay sheegaan sidoo kale waana ka hadlay ee tanaaqudka ka jira aqalka cad aqalka madow in la dhahaa mudane iyo siyaasadooda taasoona ah fashil ku aadan dhanka la dagaalanka dowladda islaamka wuxuuna ka hadlay xaqiiqda taalla saaxada ay ku diranayan dowladda islaamka ee gaalada caalamka sidoo kale wuxuu si gaar ah uga hadlay saaxada shaam sidoo kale wuxuu si gaar ah uga hadlay saaxda shaam dagaalna ku yaalay malaxidada akraada shaam waxaa kale uu sheekhu soo hadal qaaday xasuuqii labada masjid muslimiinta new zealand loogu geystay wuxuuna sheegay intaa iyo in ka badan in gaalada laga filay sidoo kalena ay ka dhalanaysa inay baraarugaan ansaarta khilaafada ee wadamada gaalada ku sugan oo muslimiinta u aaraan ay muslimiinta u aaraan sidoo kale wuxuu sheekha la hadlay junuudda khilaafada caalamka meel kastoo ay joogaan wuxuuna xusay sideed wilaaya oo ay soomaaliya ka mid tahay wuxuuna u dardaarmay inay dardargeliyaan jihaadkooda xamlo argoosashana ahna acdaada ilaahay ku qaadaan wuxuuna u dardaarmay inay dardargeliyaan jihaadkooda xamlo argoosasho ah acdaada ilaahay ay ku qaadaan sidoo kale sheekhu wuxuu muslimiinta usoo gudbiyey dhambaal dardaaran oo uu soo dhiibay khaliifka muslimiinta ugu dambeyn sheekhu wuxuu sabirsiiyey guud ahaan maxaabiista muslimiinta ah isagoona u sheegay inayna marma hilmaamayn juhdi awood badan ay ku bixinayaan soo furashada sidoo kale wuxuuna u dardaarmay inay badiyaan cibaadada alle iyo ducada inay sidoo kale u duceeyaan walaalooda arrimaha iyo kuwo kaloo badan ayuu sheekha ka hadlay walaal ma inoo faahfaahin kartaa waxa uu sheekha ka yidhi guusha ay sheeganayso dowlad gaaleedka maraykanka oo iyadu horkacaysa dagaalka lagula jiro khilaafada islaamiga muddooyinkii dambena guulo aan jirin afka ka sheeganaysay inkastoo hadda hadalladoodu israadinayaan sheekhu maraykanka guusha khiyaaliga oo safiheeda sheego wuxuu ku ridiyey isburinta dhexdooda ka tagan wuxuuna tusaale usoo qaatay shirkii u dambeeyey ee xulafada gaalada ah ee ku midoobay dagaalka dowladda islaamka inay qireen inaynu guul dagaalka dowladda ka gaarin laakiin guushu tahay inay nabad helaan sidoo kale inuu yidhi madaxa maraykanka taxaalufka u qaabilsanaa mike ford isagoo radinaya madaxweynihiisa dowladda islaamka kama suulin inay handadaad xaqiiqa bixinayso halisna ku tahay mantiqada sidoo kale sheekh wuxuu sheegay sidoo kale sheekhu wuxuu sheegay inay ilaalinayaan raafidada ciraaq cabsi ay ka qabaan in dowladda islaamka dib u qabsato dhulkii ay ka xeeladaysatay iyagoo taas sheegay oona qarinayn in dowladda islaamku sanad gudihiisa ku noqon karto dhulkay ka xeeladaystay gudihiisa ku noqon karto dhulkay ka xeeladaystay sida ay wasaaradda gaashaandhig ku dirtay oona sii adkeeyay gaalka bariga dhexe u qaabilsan ee lagu magacaabo fuutil isagoona aqalka koongareeska ka horsheegay inaanay ciidamada dowladda islaamku isdhiibin aynan ka zuulin inay diyaar u yihiin dagaal iyo inay soo laabtaan sidoo kale fuutil mar labaadna waxa uu sheegay in handidaada dowladda islaamka ay ahaanayso mid joogto ah dagaalyahanaduna ay joogaan suuriya iyo iraaq dowladda islaamkuna waxay ku siifidaysaa meelo kale oo caalamka ka mid ah haddaan sida tusaale usoo qaadana saxaraha kii kalmaha madaqata taxta saxara ladhahay ama borkina faso ee dhulkaas sida saxiifatu nawa cadadkaada ugu dambeeya lagu cadday waxayna hadalladan aragelinayaan safiihiya maraykanka ama doqonka mareykanka ama madaxweynaha waxaa kaloo sheekha sheegay in dowladda islaamka shalay meele aynaysan joogin maanta ay joogaan dhowaan markii ay muusil furanayeen afar sano shan sano ka hor inay ahaayeen boqolaal halka maanta ay ka yihiin kumanaan inkastoo aanay dowladdu tiro tirabadni iyo awood aynu ku dagaalamaynin ilaahayna uu gargaarahooda yahay gaaladuna aysan haysanin cid u gargaarto taasoona asalula hadalka allah tabaaraka watacaala daalika biana allaha mawla aladiina aamanuu wa ana alkaafiriina laa mawlaa lahum walaal ma inoo faahfaahin kartaa maxaase laga filan karaa digniinta uu jeediyey malaaxidda akraada shaam iyo dagaalka uu u cilaamiyey odayaal dhaqameedyada dega shaam gaar ahaan bariga furaad arrinta saddexaada sheekha malaaxidada akraad wuxuu u sheegay inay isku fureen dagaal aysan aqoon awoodna aysan u lahayn aysanna sii wadi karin wuxuuna uga baaqay inay dib iskugu noqdaan oo ciraaq wixii ka dhacay ku qusqaataan diyaaradaha ay caawudaan oo ay moodayaan inay wax meel ka bixin doonaan inaysan wax u qabeynin haddana waxba aysan u tarin hadda kadambuna aysan u tari doonin dagaalkuna uusan weli bilaaban haddana waxay arkayaan waa qayb ka mid ah howlgallada mujaahidiinta oo bilow ah meeqaa murtad oo hogaamiye kooxeed iyo mas-uul iyo askari baa madax laga guray meeqaa shir shaytaan baa la qarxiyay haddana suga dagaal dhammaystiran oo aan waxba reebanayn sidoo kale sheekha junuudda khilaafada shaam wuxuu amray inay marsiiyaan malaaxidada maalmihii loo yaqaanay ayaamu zarqaawiya oo ah kelima haddii laga maqlo madaxda dowladda aan la dheellisan karin sidoo kale wuxuu ugu baaqay odayaasha deegaanka bariga furaad ee waxaa webigan furaad berigiisa degan inay awlaadooda kala haraan malaaxidada akraada intay goorigoor tahay ayna xasuustaan in ay muddo shareecada islaamka ku hoos noolaayeen taasoo ka dhigan inay dareemaan dhadhankii ay lahayd shareecada islaamka iyo dowladda islaamka inay caruurtooda usoo guraan halka caruurtooda ku guraan dhulka meelaxidada horaanna waxaa loo yidhi haddee soomaali waxay tiri ninkuu digay kuma dilin horaan baa kii kale muxuu cashirka waxa soo qaatay qabaa'il alciraaq markii ka jooga la waayo maxay mareen waxay mareen waa la garan marka wadaadkan taas ugu baaqay afhayeenka wuxuu carabka ku dhuftay dardaarano uu usoo dhiibay khaliifka muslimiinta abuubakar albakhdadi alqureyshi allah xifdiye maxaa ka mid ahaa dardaarooyinka walaal sheekh abu xasan xafidahu tacaala afhayeenka dowladda islaamiga wuxuu sidoo kale mujaahidiinta usoo gudbiyey dardaaran uu usoo dhiibay khaliifka muslimiinta sheekh abuubakar albakhdadi xafidahu allahu tacaala waxaa ka mid ahaa dardaaranadaas khaliifku soo gudbiyey marka hore cabsidii allah tabaaraka wa inuu u dardaarmayo si hoose iyo si muuqataba taasoo ah wax ilaahay tabaaraka watacaala tacaala dadka hor nooga horreyn ugu dardaarmay annaguna unoo dardaarmayo faa'iidadeyleena hadda meesha kuma soo koobi karan qodobka labaad oo dikri allah tabaaraka watacala inuusan carabkooda ka zuuyin uu ka qoynaado mar walbo kuwa khaaliqood iyo mowlahooduna u dhow inay noqdaan taasoo rasuulka sala allahu caleyhi wasalam horaan uu noogu tala bixiyey taasoo hidlaayazaalu lisaanu karaban min dikrilah allahna qur-aanku ku ammaanay aladiina aamanuu wacamilu aladiina aamanuu tadmainu quluubhum bidikrillaah alaa bidikri illaahi tadmainu quluub sidoo kale khaliifku wuxuu talooyinku soo gubiyey ama amaraduu soo gubiyey waxaa ka mid ah inay ka dheeraadaan arrin in badan looga degay taasoo ina haddana meesha dagaalku uu ku wareega waxaan loo yaqaana qalabka isgaarsiinta in badan waagi abuu muscab laga soo bilaa ilaa hadda un laga dega wuxuu yiri sheekh asagoo hadlaya markaas yuusan noqonin midkiin heelf muuqda cadowgiisan u noqonin walaalihiisana yuusan oga dhigin xataa wuxuu yidhi wax la'aantiis shaqo la-aantiis la qaban karo toddoba beri asaga marka la heestana lagu qaban karo laba beri xataa muxuu ha u qabanin ha u sugina oo maxaa muddadan dheerta doorta si asaga aad uga badan rafaadka ninkan uu ku keeni ayaa ka badan sababta waa laguu tatababuco meelaad tagtay meelaad istaagtay cidaad la hadashay dadka kulli dhib adig kugu ekaan lahaa ee wuxuu ku ekaan iyo wuxuu gaaray dad badan qodobka kaleo waxaa waaye inay ajar ka raadiyaan maqlidda iyo muxuu aha teicitaanka umaradooda ee qof walbo islaamka qof walbo dhankiisa aan looga imaanin islaamka ugu dambeyn maxaa laga filan karaa kelimadan kadib taxliil ahaan halkeese ku dambeyn doonaan dagaalka u dhexeeya dowladda islaamiga iyo gaalada caalamka kelimada sheekha kadib waxaa la filan karaa xamlo ballaaran ay junuudda khilaafada meel kasta gaalada kaga qaadaan gaar ahaan shaam mid taasoo ah mid qaran oo haliyada khilaafada ku xasuqan malaaxidada loo yaqaanaan kurdiyiinta sidoo kale camaliyaadka keliya dulnimada ah waxaa laga yaabaa inay kaga dhacaan wadamo badan oo reer galbeed mise reer yurub mise eshiya intayse gaalada way ka cabsi qabaan inay dhacdo arrinta dowladda islaamka dagaalka ay kula jirta gaalada caalamka waa mid jihaad jihaadkana astaantiisu waa inuu baaqi yahay suu soo suubanayn sala allahu caleyhi wasalam inoo sheegay uuna yidhi ka zuuli mayso daa'ifo kale ummadeeda inay u nusreeyaan xaq aysan dhibayn cid walba garabkooda ka baxda ama khiyaan sidoo kale rasuulka sala allahu caleyhi wasalam inoo sheegay in khilaafadu waa tii nebiga sala allahu caleyhi wasalam inugu bishaariyey kana aamusay markii uu sheegay marxaladaadka dowladda islaamka ay marayso baaqina bay ahaan doontaa insha allahu tacaala ilaa nebilaahi ciise ay raayada uga dhibaan waxaana xusuustaa hadal uu yidhi wasiirul xarbigii hore ee sheekh abu xamse almuhaajir waan dagaalamaynaa ilaa midkaanada uga dambeeya raayada oga dhiibo alciisa almasiix hadal kale cajiibana uu yidhi waan dagaalamaynaa xataa nastadilla bilaa muxuu waan dagaalamaynaa u ilaa aan harsan saytuunka ku yaal aqalka cagarkiisa insha allahu tacaala waa hadafka taas aan hiigsaneyn sababtoo hadafka muslimiinta ay u dagaalamaan waxaawaa inuu ahaado xataa laa takuuna fitnatun wayakuuna addiinu kulu lila hadafka gaalada inay u dagaalamaan ay tahay xataa tatabica millata taasoo ilaahay uu inoo sheegay laakiin maxaad ogaataa carab dambeedka waxaa iska leh muslimiinta iyo xisbigaalo ilaahay tabaar calaa qur-aanka wuxuu ku yidhi ulaa'ika xisbullah alaa ina xisba allaahi hum almuflixuun fasbir ina alcaaqibata lilmuttaqiin marka rafaad walba waa la mara horaana soomaali waxay u tiri rag wax walba waa laga fishee laakiin ka marka rag wax walba wuu turaanturada waxaana wuxuuna dhib soo gaara ninkii kaco amaa laakiin habar fadhida hadhiligdin la fuda sheekadaas iyo waxaan wararka alqaabi meel gaari maayan insha allahu tacaala marka waxaa la rabaa inaan sawar muujino guushan waxaa iskale islaamku suu ilaahay tabaaraka wa inoo sheegay adduunyada haddaan joognan تقول آخر أذان آذان الجنة قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندنا أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mahadsanidkaasi waxa uu ahaa walaalkeena abu shucayb oo inoo falanqeynayay kelimadii ugu dambeysay ee ka soo baxday dowladda islaamiga uu soo jeedinayay afhayeenka dowladda islaamiga abu xasan almuhaajir walaalayaal haatan aan idinku wareejiyo walaalkeen bin hamra oo inoo soo jeedinaya barnaamijkii shuhadada العلا فخرا وماني لا أفخر وصحت بأعلى الصوت قد فزت يا غندر يا بطل الأبطال حار يراعنا فما يدري ما نمني وما يدري ما سطر أرمز العلا فخرا وما لي لا أفخر هذه آدية ما سنتها يا ولالكين أبو زيد الله كحفتي الله أكبر الله أكبر الله أكبر waa kuma falaax namri loona yaqaanay abuu cabdilbari assaalixi al kuweyti allaha ka aqbalee iima suurtoobaysa in aan halkani ugu hadlo qiimaha iyo qaayaha iyo mansilada sheekh abuu cabdilbari al balse hadduu allah ii suurtageliyo waxaan isku dayi doonaa in aan uga hadlo daraf ka mid a ah taariikhda sheekha abuu cabdilbari alkuweyti wuxuu ahaa waqtigii yaraantiisa wiil dhallinyaro ah oo akhlaaq iyo hab dhaqan allah ku galladaystay abuu cabdilbari alkuweyti yaraantiisii wuxuu ku soo koray nolol saboonnimo ah sheekh abuu cumar waxa uu ahaa mid hadduu qadeeyo aan cashada ku xisaabtami jirin intuu uu ku jiray noloshaasi waxaa jiray caqabado aada u adag oo ka hor yimid balse wuxuu noqday buur aan dhaqaaqayn sheekh abuu cabdilbari qoyskiisa waxay ahaayeen raafido allaah mahadiis xilligii uu dhallinyarada ku jiray wuxuu alle kusoo hanuuniyey isaga iyo xubno ka mid a ah familkiisa waxayna sidaasi ku noqdeen sunniyiin sheekha wuxuu ahaa daalibulcilmi aada u jecel daraasiinta culumta sharciga ah qeybaheeda kala duwan wuxuu wax kasoo bartay wuxuu wax kasoo bartay mashaa'iikh aada u fara badan dhanka culumta xadiiska wuxuu laasimay oo wax ku soo bartay sheekh caalimka weyn fahad naasir halka culumta fiqiga iyo qeybihiisa kala duwan kasoo qaatay sheekh laasim cali iyo sheekh maxamed shanqiidi sheekheena wuxuu ahaa muxadis weyn wuxuuna daraaseeyey oo sugay saxiixeynka iyo umahaadka tirmidiga ibnu maajahana nisaa iyo abu daa sheekh abuu cabdilbari sidoo kale wuxuu aada uga ugu foradhuubnaa faniga takhriijka iyo cilalka allaahu akbar ma jirin fani ka mid a ah funuunta diinta ilaa mid uun buu ka xifdisanaa sheekheena wuxuu dusha ka hayay nuuniyada ibnuqayim taayiyaha ibnu taymiya iyo kutubo kale oo fara badan sheekh abuu cabdilberi alkuweyti allah ayaa xaqa fahansiiyey wuxuuna ogaaday inuu jiro loolan u dhexeeyo islaamka iyo kufriga ayna kala horkacayaan dowladda islaamka iyo gobolka casriga ah ee maraykanka abuu cabdilbari allah ayaa u fududeeyey in uu usoo hijroodo dhulweynaha shaam halkaasi oo uu ku biiray khilaafada islaamka sheekh abuu cabdilbari xilligii uu shaam soo gaaray waxaa lagu xukumay dil isagoo loo sababeeyey inuu ka dambeeyey weerarkii barakeysnaa ee lagu qaaday macbadkii shiicadu ku lahayd dalka kuweyt ee xuseen assaadiq sheekh abuu cabdilbari ayaa la saaxiibay oo laasimay afhayeenkii hore dowladda islaamka geese cadnaan cadnaani iyo abuu maxamed al furqaan sheikh cadnaani ayaa aada u jeclaa sheekh abuu cumar ahaadna uu ammaani jiray sheekh abuu cabdilbari al kuweyti ayaa xilal sarsare oo kala duwan kasoo qabtay dowladda islaamka sheekh ayaa qabtay xilka madax xafiiska daraasaadka iyo buxuusta ee khilaafada islaamka sidoo kale sheekha ayaa wax ka ahaa garabka fatwooyinka dowladda islaamka intaas sidoo kale abuu cabdilbari ayaa sheekh uu ahaa katiibada faaruukh waxay ahayd shaqooyinka caamka ah haddaan eegno wilaayooyinka sheekha abuu cabdilbari ayaa maamulo ka ahaa xafiiska diiwaan gelinta askarta ee wilaayada alkheyr sidoo kale sheekha ayaa waali kasoo noqday wilaayada islaamka ee dimishik sheekh abu cabdilbari taariikhdiisa waxaa lagu xasuustaa xilligii fidnadii tacmiimka fidnadan ayaa ahayd fidno kala soo dhex gashay askarta khilaafada xilli ay safka dowladda kusoo biireen takfiir aaminsanaa qof walbo adduunka jooga inuu gaal yahay markii laga reebo askarta khilaafada fikirkani foosha xun ayaa wax naf iyo maal iyo af uga hortagay sheekh abu cabdilbari alkuweyti alxamdulilah aakhirna fidnadaasi way dhammaatay sheekh abu cabdilbari alkuweyti ayaa ku shahiiday duqeyn ay diyaarad gaaleedka isbahaysiga kula beegsadeen xabsi ka mid ah xabsiyada dowladda islaamka gudaha dhulweynaha shaam mahadsanid bin xamar walaalayaal haatanna waxaynu soo gaadhnay barnaamijkii xaqdoon oo inoo soo jeedinayay walaalkeen faazuul dowlatii baaqiya lilcida baaqiya للعدى رامية جندها يهتفون إنها باقية نهجها لا يبيد نورها يستزيد من إله مجيد للدجى ماحية غيثها كالسحاب يمطر مسلمين maanta waa ladoon mid ilaahay raaligeliye mid bani aadam raaligeliye oo diinta doorasho ku haysta wixii danihiisana ka raacda arrintan maahan mid cusube waxay soo jirtay qarni- qarniyo fara badan tusaale ahaan reer bani israa'iil ilaahay wuxuu ku sheegay inay yihiin dad hadalka booskiisa bedela maruu ilaahay subxaanahu watacaala ka hadlayena wuxuu yidhi من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلاً reer bani israa'iil marar badan waxay hoostegi jireen boqorro reer ruuma mushrikiin cawaan ahaa sidaa darteedna iyagoo ka cabsanaya boqorrada raaligelinayana waxay ku beddesheen kitaabadii allah subxaanahu wa tacaala u soo dejiyey maantana dad badan oo muslimiin sheegtay ayaa dimuqraadiyadda qaatay maraykan cabsi ay ka qabaan awgeed dagaalka fikriga ah waa mid weligii taagnaa weeraradii daarahiiba maraykanka lagu qaaday iyo laba seteembar kadib dowladda maraykanka waxay soo qaaday weerar dhan walba ah mid cuudeed iyo mid fikriya ah. inay muslimiinta laayaan maahane xitaa waxaa qorshaha ugu jira inay diinta bedelaan oo dumiyaan waxay sheegeen muslimiinta ay rabaan noocooda maraykanka muslimiinta uu rabo waa kuwa aaminsan dimuqraadiyadda aaminsan in dumarka xijaabka ay tuuraan qofka muslimka ahna hadduu gaalooba aan dhib u arkin hadduu mascaabudo iyo hadduu se aan danna ka lahayn muslimka caynkahna waxay u yaqaanaan modriat muslims muslimka qunyar socodka ah dowladda maraykanka waxay malaayiin doolar ku bixisay siday u bedeli lahayd diinta islaamka waxay samaysay telefishinno waxay samaysay idaacado waxay furtay iskuullo dhammaan waxaa ka shaqeeya culamo culamo caadaqaatayaal ah loo karaysay guminta islaamka xitaa waxay samaysay masaajido iyo iskuullo ay ku bedesho fikirka dhabta islaamka sanadkii ayay ahayd markii uu madaxweynihii hore maraykanka buush jiray islaamku waa diin nabadeed waa diinta keliya ee midaysay bilyanis dad ah nooc kasta oo isir kastoo aadama ahna laga heli karaayo oraahdu waa run laakiin buush maxaa ka galay islaamka yaa yidhi noo sheeg waxaa cajiib ahaa maalinkaa dhammaan muslimiin fara badan ayaa la dhacsanaa arrinkaa isaga maanta waxaad arkaysaa culimo xaramka jooga oo ay isku af madaxda maraykanka waxaynu aragnay oo kale in obama iyo ra-iisul wasaarihii hore ee ingiriiska david cameron oo muslimiin gaalaysiinaya iyagoo leh koox hebel muslimiin ma aha cajiib war adigoo kaafir ilaahay ku kufiyey seed muslim ku gaalaysiiyey obamo xaqiiqda dhabta isaga iyo kooxa culimaha u kureysay ayaa og waana isku af haddaba walaalkayga ama walaashayda muslimka ahu waxaa la rabaa inay maanta muslimiinta raacaan sharciyada aadanuhu sameeyey waxaana laga soo horjeedaa sharcigu allah subxaana wa tacaala inoo soo dejiyey maanta haddaad dhahdo saxaabada ayaan ku daynaya waxaad tahay asal raac radical extremis haddii aad tiraahdo kitaabka alleyna isku xukunna waxaa tahay asal raac jihaadoona waxaa keliya lagaaga raalli noqon karaya inaad dimuqraadiyadda aaminto madaxda maraykanka u shaqaysan inaad raalli geliso sheekh hebel hadduu maanta madaxda qanciyo dimuqraadiyadan aamino halkuu doona ayuu u safrayaa masjidku doonana lacag ayuu ka soo urursanaya sheekhii laga maqlaa salaf baan ahay iyo kitaabka allaynu isku xukunno waa xabsidaan iyo dil toogasho ah dagaalka fikriga ah waxaa gudbiya warbaahin gaareedka gaar ahaan telefishinada iyo idaacadaha b b c da iyo c n n-ka ikhwaanii allahaynu ka cabsanno oaynu isku hubino wararka aanu ka qaadanayno warbaahin gaaleedka ilaahayna maruu ka hadleeyey arrinkaa waxay uu qur-aankiisa kariimka ku yidhi يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أخواني نوك... الله أينو كعب سنو أينو هانو كو دكتوني وقاتا ما هسن يتفازون ولا ريال وحيد سوق هذا يخيبتي وقدم بيسي برنامج كينا وحيدو دكاكا تغينا شيخ أبو حسن المهاجر وينو سو تشيذين يدر دارنكا ولا ريال تريين تان برنامج متكارو كلان كوكل مدونا وحان دكاكا تغينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قصة الأمجاد يا شم الأراضين حماة الدار والدين وفرسان الليالي أعيد قصة الأمجاد يا شم العرانين أبات الضيم فانطلقوا وللهيجاء فاستبقوا ففي الصف الأمامي هنا لقد صرف الله الأحزاب عام الخندق بما أرسل عليهم من ريح الصبا وبما فرق به بين قلوبهم حتى شتت شملهم ولم ينالوا خيرا كما في قوله سبحانه ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا فنساله سبحانه ان يصرف الاحزاب عن دوله الخلافه كما صرفها عن نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم رب البيت عفوك والمتابا والهمنا بعزتك الصواب والبسنا بفضلك تاج نصر والبس جمع كفرهم العذاب فقد خشعت جوانح كل فرد واحنينا لعزتك الرقاب يا جندي الخلافه تامل واعتبر بما يجري حولك من احداث وتفكر ثم انظر فما هي والله الا ميته واحده وقتله واحده فكن عزيزا بدينك مستمسكا بايمانك عسى ان تلقى مولاك وهو راض عنك وانت مقبل غير مدبر واحذر يا جندي الخلافه احذر مجالس الفتن واجتنبها والزم وصيه نبيك صلى الله عليه وسلم حين قال من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الامير فقد اطاعني ومن يعص الامير فقد عصاني ولا يفوتنا في هذا المقام ان نذكر اخواننا المجاهدين واهل الاسلام عامه باغتنام ما تبقى جنه الخلد ومات الدار والدين وفرسان الميادين أعيد قصة الأمجاد أشم العرانين حماة الدار والدين وفرسان الميادين أعيد قصة الأمجاد أشم العرانين